meesha dheere dhulkayaga nagawdhimanayne dhawaaqala

dadkeena giddigin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsangudan iyo dibadda gudahan dadkeena giddigin ku nooloog gebi ahaantiin galab wanaagsan waa hagaag saaxiibayaal mar kale galab wanaagsan waa galabnimo sabti ah waa maalinta koowaad ee toddobaadka waa shan iyo labaatanka bisha febraayo sannada laba kun saddex iyo labaatan barnaamijka galab wanaagsan aalaaba waxaad ku dhagaysataan haddii ay ahaa lahaayeen kaalimaha sugaanta kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe kilikiliga lamaanaha heesaha jacaylka daadiska intaba sidoo kale waxaad ku dhagaysataan sheekadii xiisaha lahayd ee xurmodaran iyo xariir dumar waxyaabo kaloo tiro badan oo aan idinsii qarinaynaa jiro barnaamijka intuu hawada ka baxayo waxaa idinla socodsiinaya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 galab wanaagsan shucaybo galab wanaagsan deeqay eh, mar kale galab la mid a ah, galabta mhm. koley waa toddobaadka maalintiis koowaad sabti aad iyo aad mhm. adigaaan eh, laga dareemadiga <laughs> see dareemeysaa micnaha maalinta koowaad ee toddobaadka toddobaadkii hore waxaa tiri eh, aniga waxaa waaye arbaca soo marooya <laughs> haddana duhura soo marooya <laughs> maalinta sabtiga oo duhura soo marooysa adiga maxaa gadaal ku dhigi macnaha eh, waxaa qiimeena eh, mm. dadka iga horeeya qaabka eh. yihiin <laughs> waa sheeko kale ayadane mhm. waxaa waaye qof walba horta oo adduunkan inta la wada joogo afar iyo labaatan saacaa la wada haystaa mhm. balse waxaa la isdheeryahay qof walba fursadiisa siduu uga faa-iideysto maahane waqti yaraa haystaa wax la ma jiro qof walba fursadiisa waa siduu isaga uga faa-iideysto waa xikmad cajiiba dad badan ay wax ka fahmi doonaan aad iyo adigana waa meela ku qoranoosaye <laughs> eh, marra ku qorto <laughs> waayahay waa rajeynayna ah, xikmadahaagii eh, waagaagi yaraantaada a ku hadli jirta inaad dib usoo celi doonto waayahay galabta maxaan maaragta ku dahafuranaa horta kaalmo sugaanoo ah, markaas eh, jeclaa lahayn ku wada fura ayaga dhan laakiin waa la kala mudan yahay <laughs> maalin maxay mudan tahay heesii dambe mm. maalin heesii hore mm. maalin heesii dhexe intaba waanhe maxaa ku bilaabnaa marka axmed mooga liibaan iyo xaliimo cabdi afweyn heystii mhm. daadiisa maanta cagta saar wadada <laughs> daadisaa ku bilawda cagta saar fariintaas waa kaa gaartay mhm. kulay saarano xesya tahe ilaah caadile cidda kaa khalqe cadka kaa dhige ilaah caadile cidda kaa khalqe cadka kaa dhige calool kugu korshaa culaysiye aanu ku macadin <laughs> caloolkugu korshaa culaysiye aanu ku <laughs> dhigaan ciyaar buu ahaa codkii aan lahaa adoon ceeb ka dhigaan ciyaar buu ahaa aan ku caawiye maxaad ciil qabtaa caawa kugu daran aan ku caawiye maxaad ciil qabtaa caawa kugu daran saacada dhammaan ka cagana hashaqeykani cana iyo biyaba kolay calaalistahay anfaacada dhammaan ka cagana hashaqeykani qofaan cudur baa hayn ceesh kama gohe ha cabsoonine afan cudur baa hayn ceesh kama go'e ha cabsoonino ceb hamoodine ma cuntaadi rabta ha cabsoonino ceb hamoodine ma cuntaadi rabta

waxbaa ka dhacayagtasaasagana wuxuu leeyahy maxaad ciil ah. qabtaa oo caawa kuu daran markuu cagta saar wadada dhowl maxaa ciil qabtaa <laughs> isku daadiskaas xitaasisanaama aniga waayahay yaa ku luqeynayay eh, waxaa ku wada luuqeynaya axmed mooga liibaan iyo xaliime cabdi afw waa yahay barnaamijkeeni galab wanaagsan ayay daahfur u ahaayeen ah, barnaamij kulley daah waa ka qaadnay daaha waa ka qaadnay <laughs> inkastoo galabta ah. daadis aa ku bila galabta kaa soo xanaajiyey hore waxaa jiri jirtay sheeka dhex martay wiil iyo gabar mhm. gabadha daadiska jecleed wiilkana ee jacaylka iyadu marka daadisa ku furatay isaguna jaceyl markii dambe la aaday tii aan marka ka aaray haddoo Eh, daadiska markii lagu furtay waa xanaaqday adig daadisaas ugu furtay haa waa xanaaqay markaa xanaaqana waxaa waaye daadisa soo qabsaday haye hadda hadda weliba meel dheera geeya cagta saar wadada geeya cagta saar okay hadda waa lagu soo dejinayaa waxaan ku leeyahay eh, qof haddii kaa xanaajisay qofaa ku dejinaysa ma fahantay haye marka eh, waxaan aadaynaa hees jacaylaha markaan aadaynaa heesii dhexa ah heesii dhexa ah heesii dhexa ah waa gartay waxaa ku luuqeynaya heestan fanaanka weyn cabduqaadir sanka heesta waxaa la yidhaahdaa caashaqa huqdiisiyo caashaqo huqdiisiyo caashaq horta huuq malee huqdiis waa leeyahay fanaanka horta waan soo dhegeysanayna heesta okay okay ha ka hor dhamaaladaa ah. muka horbood <laughs> <laughs> hay mar dambe hore carar doonee bal waayahay farsamada <laughs>

baa ka dhacay fanaanka ereyadiisa waxaa ka mid a uu leeyahay mataqaanaa mm. wuxuu leeyahay caashaqa huqdiisiyo mm. hamigiisu ima dhigo wadnahayga hibashada mm. hirtaanyo kama baxo ah. bushimuhu hadal ma daayaanuu leeyahay bushimuhu hadal iyo hantiyo wuxuu leeyahay hadaaqiisa ma dhaafaan dadku hadal hadal ma daayaanuu leeyahay dadku hadal ma daayaan dadku hadal dadku hadal i dhibo iyo heblaayada ma daayaan ha marka dad sax waay ciyaalka xaafa waa dhibeen ha sax waa jirtaa aada iyo aad caashaqa hankiisiyo ah. hiigsigiisu ila durug <laughs> dadka dhan ma hadda nafta ku he ninkan wuxuu leeyahay hiyokiciya lahashada mm. halbooluhu ma joojiyo waa gartay heeska waxay ahayd hees calaacaala oo deeq ka turjumaysay <laughs> aad ayaan ugu mahadsan tahay <laughs> markawaayahay eh, heeskan waxaa ku luuqeynayay cabduqaadir sanka mm-hmm. horta shuceybow eh, maalmahan aniga matalay dhano maya horta dhegeysumidaa kuu sheegaa heesahan horta eh, qofka marba marxaladuu joogaa mar waxa ay waxa kuu daaran ah. inay isdaadaysaa dad badan oo galabta ay daadis u shidan tahay oo inay wax ku daadiyaan keliya rabo mm. oo maaragtay xanaaqsan way jiraan aad iyo aad dad maaragtacaashiqa anugu helkeyga ah, ahna ah. way joogaano kuwa caadina way jiraan ha marka aniga hadda normal ahay okay dood kula moodi karo <laughs> sidaa markaa leh macnaha eh. kaalin sugaaneed oo qadiro cimar dhuul ay ku luuqeynayso oo dood kulama wadi kara aan mar kale ka dalbana fartimada <laughs> dood kulama wadi karo qadiro cimar dhuule <laughs> yaaladirsha marka heestaada noo saarmeyno haye macnaha heesta doodaada iyo xoogaha waxaasaan ay ka turjumaysa qiilaa raadinaysaa soo maha may qiil ma raadinayo waayahay waxaa la joogaa hadihii saaxiibada ay dhegeysan jireen sheekadii xiisaa lahayd ee xurmadaran iyo xariir dumar balse waxaan ka horeysiineynaa khadar yaro adeega bulshadaah gacan dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadeennii xurmadaran iyo xariir dumar waana fikraddii xayir cali rooble alla saabiro ilaaha kuu dheershataas been ka weyn weligay ma arkin almaa xilliga cashir diyaarin jirtay mm maxaa usoo jeed saaxiibo maalmaha horta dhafaraa keentay afkeena isku amaya anaa saaxiibaanaan maxaa ah, hooyo xataa ma sheegi kartid ya oh, hoyse ugu sheegaa arrima aninanoo gaara waxaa waaye qofta mataqaanaa saaxiibtaa sabrina wanaagtaas waxay ragaaweyntaa maxaa aas caadi waayno maheeda naaga caadi waayo xaasi abuu caadi ma naagtaas anay ficitaa maxaa jirta anoo guursana ma ku dhis mugtaa aniga fukaas leemya ah, ah. hay ma fahanti mhm. qorshahana kaleeyahno qorshihii oo waxaan kaleeyahayno macalinka miteeda kale hal su hadal mid iga qaad arinteena inaa kuu sheegaysan ogaanaya shibkadhehqoftasdumaashida waaye shibkadheh waxaan fahmina adi micnaa inaa og tahay camal daraasa ka marso saaxiibtaa waa mugta adi qofkan saaxiibtii waa laakiin abuu adi hadduu saalax ahaan laha waa yeeli lahaa laakiin caadi waa saalax saalaxa badka unkeena qoftaas ma urabna anage qoftaas qoftaas walaalkay adaa xitaa iska ilaaliyaa fiiri saalax banaanka ninkaas wax low ka fakarooya ninkaas maaqiligan xisaab iyo qole hibran ka baxeen iyo waxaasta ku jiraa bal soo fiiri hooyna maalin hore inay imaada waxaa i weydisay gabadha saaxiibtaa misku fiicantihiin iyo sidee waa iyo maxaa lahay xaaladeeda ka waran waxbarashadeeda waxaa loo dirsana hooyada i weydinayse midhaa wax lay jirayaa ama isku aragti saabir iyo iyo gabadhii macquul walahi una canjeeradan iska bobsiiyo haya oo maraq kariyo si aa imtixaanka u gaarsiiyo xal imtixaan leh ah saabir lahadlayo walaa isaabir sayeelaas waxa waa jireenayo saa isku ogaanina saa isugu ogeen dadka kale uu dheelaya wiilasha kale dhan hadda maba raba hadno saabir leh bilaab saabir dhammaad saabir anyway inaa imtixaan ka gaarsiiyo waayo oo baxo oo sameeyo walaasheena maanta ma ujeediye sariirta isku dhijinaysa ayaa umaleynaa saabirin hooyo hooyo maxaan soo jeedaa saacadan inaa iska jiifatid mahayno maya hooyo maanta soorta imtixaankii maanta sooma bilaabanayo haa hooyo maantuu bilaabanaya imtixaanka haa hooyo hadeertan bal quraac wax miyaa yaalla xogaafka kusii dhufatide hooyo quraaca canjeerada haafaad dubay inaa ii dhiman maraqna waa soo adeegtay hal maqribkiiyo waxaan isleeyahay hadda kala tuurtid haye bal hooy adoo sifirdaysan ha bixine bal xoogaa intaad wax cunto isku diyaari iskuulka hadda anaa soo jeedo jikadii hawsha kaala wareegaye hooy anaa dhamaystiraay iska daadhin male imtixaanka laba sac lagala galaayo anaa dhamaystiraay maya maya maya hooy waa habsaamaysa xaloo dhan baad haddana teeda kale soo jeeday waxaan rabaa adoo wax fahamsanoo dee juhdigii iyo dadaalkii xalay bixisa wixii o dhan adoo mataqaanaa markiiba dee aad imtixaanka waxaan rabado diyaaro afresh inaad tagtay waxaan hawlahani waxaa isku mashquulay anaa shaqada qabanaye marka hooyo isdiyaariyo hadda anaa soo jeeday ee wixiiba anaa kaala wareegaya guriga hawshiisa iska baxooyo saasaa leedahay haye hooy wala anina waxaana iska jeclaa laakiin hayaka hor waa baxayaa waa mahadsantahay hooy imtixaana le walaahi inaa uu iska dhaqsado waayo ciyow tago saaxiibadeena aan la balansanahay inaan wax aaqood akhrisanno laakiin waxaan isdhahay ani waxyar reeb kuu dhiman kala tuur kadib orod maya hooy hadda anaa soo jeedaa xalay waa adoo soo jeeda wax diyaarin aniga kaa seexday waxaan rabaa hadeer adoo diyaaro fresh in aad tagto iskuulkii adee aadan habsaaminoo imtixaanka xilli hore aad gasho marka quraaco oo tag hooyo ilaaha kugu guuleeye hayo hooy waa mahadsanta walaa sanboor xataa waa kacsan yahay maanta iisoo duceeyo inuu imtixaanka ilaa ii fududay hooy yaa xogaa maanta way adag tahay maya hooye insha allah ugu horeynayba insha allah insha allah waa mahadsantahay hooye aamiin waa rajeynayaa ilaahayow gabadhayda naaheedhe tiina waa taso eh, saacadda maxay tahay haddar qoraxdii bacadka waa bismillaah qoraxda bannaanka usoo baxday maxaad ah, u tegi weydayadugu eh? teeda kale dhegdheerida gabadheed ayaan isla hadlayne <laughs>

habsi marsiina keenan baayo imtixaan fiiriya aan ah, kun kashin dhaleelin ku sanada hooyo ogaatid mogta ii soo ducee kun adaa imtixaan ka galabta ah, cabalabta imtixaanan gal rabaano maxaa anisa maa walaasha ku ah mii ogid eh, imtixaanta wax buu cuto oo lema ho maxaa tafale ee eh, dabuuk qonee hema aqaaniye adasatubaayo haye telefoon taalane idibno ee eh, telefoon dabdaha meesha dool il sooc buudatu fiiliya aan waxba waa ticid talaa moodid af soomaalida hooy tan iskool la geewayaa Eh, eh, eh, qoftan waa horeysaa markaa ku leeyahay waa saa wey hooyo feeri buug qaado mobil qaado buugaha iisoo kuusoo kuusoo casa iyo waxaasdileena waxaa tuseelahaye waxbaro maxaana gweynaa tahay maxaa dhacay horta istool ma daalin dusiyaad taa dusintabuugana waa akhrita khaana ayaa ku baray hadda bari dhegeysta hiisan jaarku ku toosi qiiladeena waa xilli hore orda adna hooya haddaahin igasi deriska dee hooya deriska reeraha nagu xigay iyo xaafadaha nagu dhowleeyey sida anugtaan ah, ah. hooy walaa nugtaa way hadlaysan waa sida baalanaysaa zaaid walaa kun kishila wehe barima haye jaaw xee macalinkan yaa kala hadlaay haa saas fiican ituuk haye haye hooyo intaas ha joogto qaybtii shan iyo labaatanaad ee sheekadeenna xurmadaran iyo xariir dumar intaan ku kulmi doono qaybta xigta nabadgelyo halkaasi kaga nimaadno sheekadii xiisaa lahayd xurmo daran iyo xariir dumar oo qeyb aada u xiiso badan mareysa galabta mm-hmm. waxbaa ka dhacay aada iyo aad ka waran haddii aan markaan dhanka iyo kaalimaha sugaanta kusoo nasano maxuma ayadana waa soo maahan aada iyo aad waayahay laakiin aa ku jirto <laughs> ma hooshaadia sii wadanaya mise ka laabanaya <laughs> waayahay markaan waxaan soo wado anaa ku sheegaya adiga iyo dhegeystayaasha hay hor carar mailada mar kale <laughs> okay <laughs> mar labaad waa ogola maya eh. <laughs> markii ugu horeysa adiga hees daadisa barnaamijka noogu furta soo aad iyo aad eh, galabta horta kaalimaha sugaanta waxay isugu jiraan kuwii hore kuwii dhexe kuwii dambe keli keli lamaano daadis dhaanto maxaa banaadiri intaba waa iskugu jiraan ma mm, fahante mm. markaan aniga marka waxaan jeclaan lahaa inaan soo qabto hees banaadiri ah banaatiri mm-hmm. haye waxaa ku luuqeynayso fanaanad da-yar oo cod macaan xaawo xarago heestuna waa daadis daadis ah. macnaha ka aarsmay kaa tahay <laughs> nimaa aarsan uurkoodiisa ku jira <laughs> okay bal farsamadan ka dalbanayna arkan calwasaadka waxay tiri calwasaadka ceeb waaye iyo calaacalkee cagacagee carada waasac waaye <laughs> waayahay eh, heeskaasi aad ku macaan waxaa ku looqeynaysay fanaanada codka macaan xaawo xarago waxaa ay qayb ka ahayd mm. barnaamijkeenxaragoy daadis ma ku fiicnid haye ha xaawo xarago aal xarago daadis kuma fiicnid ma lehen xarago daadis ma lehen eh, saaxiibada marka waxaan leenahay mm. galab wanaagsan mar kale dadku waxa weeyaan sida hore kuugu sheegay qofba marxaladuu ku jiraa qofaa marxalada daadiska galabta maaragtay ay uga shidan tahay mm-hmm. qofbaa eh, jacaylaysan aniga horta mar walba waan jeceylaysan oo jacaylka xaggiisaan u badanahay adiga haa daadiska aniga iskuma fiicnin galabta le waxawaaye waxaa u cimaamadayay dadka mm. oo maaragtaahe eh, daadiska ay uga shidan tahay marka maxaa noo soo adiga markaan Eh, taadaa kuu raac markaan eh, maadaama barnaamijka qaybihii gabagabada kusii dhowna mhm. maanta dhan inaa is hortaagnaano oo daadis qaato oo aad jeceyl aado oo haddana daadis aad soo aadana jecel aad waa laga fiicaya maho waxaan waxaa lahaa cagbedel aa lahaa macnaha oo u cagbedel qofka eh, markuu inta aado inta aad hadda daadiska maanta dhan joogmaho daadis aiga daba imaatay waa ugooy mhm. daadiska dhan waa ugooy hadda mhm. waxaa aadaa mid kamida kaalmaha suugaanta si gaar ah hees jeceel ka hadlaysa waaye nafku jecel nafku jecel nafku jecel aduunyada yowacan oh, waxa nololo nabad lalawa fartuun birimo fanaanadan noo dhamaystirays haa dad kale haddii kale waxay leeyihiin hal mar yaa naga amsiye barsamada <laughs> waayahay adduunyada yaa u wacan wax nolaalo noloshada ahayga moodi ina casnimo anna ku naawilay naqbawaala alla dhowra nasiibku haygu ka daro anna haddiyaan ku naawilay naqbawaala alla dhowra nasiibku haygu ka simo ahayba moodi ina casnimo ee taanabdiga oo soo noqonoqoshada ahayba moodi ina casnimo anna haddiyaan ku alla dhowraa nasiibku haygu kasimo naawiley nasiibku haygu kaasimo fartuun birimo heeskii nafku jecel inta mm-hmm. aynu kaga soo laabano deeqahay gabagabadaynu taaganaha markaan qeybihii dambe barnaamijka mm-hmm. bal dhankaaga maxa ku hare inta aan heeska gunaanad aadin soo maahan mm-hmm. galabta waan duceynayaa waxaan leeyahay haye inti maaragtahay isgaadgaadayso isdoondoonayso ilaahay ha isku sahlo <laughs> <laughs> intii oo maaragta xanaaqsan ee xagga jacaylka ka xanaaqsanna waxaan leeyahay qof haddii uu maaragtay kaa xanaajiyo ama maaragtay aad kala tagtaan oo waqtiga idinkala geeyo iyo waayaha mhm. adduunka horta waxaa ugu daran qof aan calafkaaga ahayn inaad jeclaatid macnaha qofkaas aan ku qornayn inaa heshid xanuun waa marka waxaan leeyahay eh, haddii maaragtay qof uu kaa xanaajiye ama qof aada jeceshaha aada weday waxaa helaysaa eh, mid kaloo ka qeyr badan ilaahay kuugu bedelayaa ama mid adiga ku jecel marka waxaan leeyahay mar walbo hala jecelaysnaado dad badana waxay leeyihin galabta deeqaya isoo duceeye <laughs> anigoo duceysanaa mar walba waalidkeyga i marka saaxiibada waxaan leeyahay eh, galab qurux badan haydina ahaato meel walba joogtaan aadna waan idinkugu mahadcelinaya sida sharafta leh haye jaceylkaa u doodaysa inta kusoo dambe marka intoo ku hare galabta mhm. daadisi jaceyl kale ahayd ku dambeeya maya daadiska waxaan leeyahay haddii aad xanaaqsan tahay mhm. qofka aad ka xanaaqday iska day qof kaleo kaa xanaajinayo inuu ku dejinayo helaysaay waa garta halkeeda uga hari doona heeska gabagabada noo dalab soo maahan mhm. gabagabada barnaamijkan noo soo xir waayahay saaxiibada waxaan uga tegayaa hees ay ku wada luuqeeyaan maadaama ee eh, badanaa lamaano mar waa aadnay markii ugu horreysa amaleynaya markaana waxaan jeclaha inaa hees lamaana ah aan kusoo gabagabeeyo maadaama laba aan ah <laughs> waayahay eh, heesta gabagabada waa najmi nashaad iyo saalax sanaag saaxiibada sharafta leh waxaan leenahay tan iyo kulanti dambe yaanan ka tegin qaybihii hore cabdirisaaqaa farsameynaya mahadsanidaan leeyahay eh, waayahay maxaad ku dareysaa galabto ergaa ugu dambeeya maxaa leedahay koley galab wanaagsan eh, galab wanaagsan aa idin leenahay heestaasaan uga tegeynaa shaqaylo qof nool shacnu hiwaadoo kalo jawigadii samaysayban adkalayla jili karajiibkeenna dareenisqaatay ninkii jamashada yaqaana ajawiga waxaan ka samaysta ayaa idaarajaas xitaa kabasxasidka u jariyaanu taaban jacayl dhali dunidu yaabto xasidka u jariyaanu taaban jacayl dhali dunidu yaabto jees jees xirfadaan jacaylirku dhalila Ah, sidka u jariyaanu taabanayldhali dunidu yaabtoasidanaajitodawjiciirtana cab ku qaado jeesjees xifradan ku baasto jacay xirku dhali la yaabo sidka u jarayaan u taabantajacayl dhalit welidu yaabatoosidaanuga jitadawo jaciirtoona caab ku qaado jeesjees xijradaan ku baasto jacayl hirku dhali la yaabo